بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين وبعد culima sida aan dareemayno cashirkeennii hore waxaan ku soo qaadanay mubtadaha marka la sheegayo halka lagu sheegayo inuu saddex xaaladood noqonayo saddexda xaaladood waxa weye wujuubu xaaladda koobaad waxaynu u soo bixinay magaca wujuubu taqdiimi lmubtade waa wujuubu taqdiimi mubtada in mubtadaa xagga hore la mariyo oo waajib noqonaysa wujuubu taqdiimi mubtada waan soo qaadanay shan bay noqotay xaaladaasi shan suuradood xaaladda labaadeen hadda doonayna inaan qaadanaa waxa weeye wujuubu okay haddaba xaaladaa labaad waynu ka aamusnayba xaaladii labaad saddexdii xaaladood taa unbaaban qornaye labadii xaaladoodee kaleba waynu mee xagga dambu inagaga dhacay wujuubu waxaan doonaynay taqdiim wujuubu taqdiim taakhiir اlmubtade waa si wanaagsan waa wujuubu taakhiir almubtade wujuubu taakhiir اlmubtade wujuubu taakhiir اlmubtade waa mas'aladeennii kale masalada saddexaad waa jawaazu اlamrayn jawaazu اlamrayn jawaazu اlamrayn waxaynu u jeednaa saddexdaa xaaladood inaynu ka warbixinno ayaan doonaya jawaazu اlamrayn xaalada koobaad shan bay noqotay haddaba waxani waa falsafo ninba dhinac buu ka eegaa arrimaha noocan oo kalea ah. markuu markuu waxaa la kala qadimayaa laba shay yahay laba aragtiyood baa la kala yeelan karaa halkan waxaan ku idhi wujuubu taqdiimi lmubtade mubtadoa xagga hore la mariyaa waajib noqonaya isla waxa ka dhalanaya uun khabarkoo xagga dambe la mariyo kolka qof baa i odhan kara masaladani kuma haboono mubtadahee khabarka geed oo halkan anu an uga bixiye wujuubu taqdiimi mubtade mubtado xagga hore la marinayo wuxuu cunwaan uga dhigayaa isna wujuubu eh, taakhiiri اkhabar waa isla midun haddaad wujuubu taakhiiri اkhabar tidhaahdo kolkaa mas'aladaa ma arkaysaa labaad ee wujuubu taakhiiri mubtade noqon lahayd mas'aladaa labaad ayaan xagga khabarka ku sheegayoo dhinaca kalaan ka eegay markaasaan u bixiyey wujuubu taqdiimi اkhabar eh, wujuubu eh, taakhiiri mubtade soo mahayn waa taqdiimi اkhabar bay noqonaysaa wujuubu taqdiimi khabar bay noqonaysaa xagga dambaan ku sheegay jawaasunamrigana agga dambe dhinaca kalaan ka eegay oo dhinaca khabarkaan ku sheegay halkanna way ku sheegnaan karaan halkaana way ku sheegnaan karaan sidana way u kala bayri karaan wax mishkilada ay leeyihiin ma jiro hadda waxaan doonayaa khabarka meelaha waajib loo xadfo khabarka meelaha waajib loo xadfo ayaan doonayaa inaan ogaano masaa'il baa khabarka la xadfayo xadafkaa khabarkuna uu waajib noqonayo wujuubu wujuubu maxaa inoo qoran wujuubu cafwan khabarka maaha waa mubtadaha waa mubtadaha wey wujuubu xadfi lmubtade anaa sadartamay oo ilan safxadda kale u gudbay wujuubu xadfi lmubtade meelaha mubtadaha waajibka loo xadfayo ayaynu maraynaa waa mubtadihiyo la xadfayo oo waajib loo xadfayo waa toddoba meelood toddoba meeloodoo mubtadaha waajib loo xadfayo waxaa laga yaabaa toddobadani lagama yaabe xataa maxamed ibnu maalig kama hadlin waa maxamed ibn maali matnigiisu xataa toddobada meelna kama hadlin kolka kitaabka markaan qoraynay waxaan ugu talagalay masaa'ilka inta badan kutubta iskaga baahsan in si yaroo fudud aynu usoo qori karno xataa ibnu caqiilka ayaan toddobadaa wada qorin oo sharaxa maxamed ibnu maaliga ibnu caqiilka ayaan wada qorin kolka sidaa darteed waan soo yar ururinayoo waxaan ugu talagalnay ardaygu si fudud inuu u fahmi karo meelaha mubtadaha waajibka loo xadfaa af carabiga waa toddoba toddobadiina waa kuwan wujuubu xadfi mubtadai waa mubtadaha xadafkiisoo waajib noqonaya idaa kaana alkhabaru khabarku hadduu yahay nactan tilmaan hadduu yahay maqduucan la jaray ila rafci rafca loo jaray fa yucrabu waxaa la icraabi khabaran khabarnimaa la icraabi limubtadain mubtade uu u yahay mubtadaha oo maxduufin la xadfay wujuuban waajibnimo loo xadfay masalada bayaankayga intaanan gaadhin masalada koobaad waxa weeye u fiirsa hadda tusaalean qoriye waxaan waxaan idhi tusaalaha eg ah, waa ra'aytu caliya caligani waa mafcuulun bihi waa kii la arkay alcaaila buu ahaa alcaaila ereyga alcaaila ama ah haysaa alcaaila waxa ii bannaan inaan alcaaqiladaa nacti ka dhigo oon iska nasbiyo oon idhaahdo cali bay icraabka ku raacday waa sida caadiga ah ee naqaanay weeye waxaa kaloo ii bannaan nactigan alcaaila ah inaynu nidhaa cali uma baahna aan khabar ka dhigano aan qacino agga rafcaha u goosano alcaaqilu baan odhan raaytu caliyan alcaaqilu waan iska godaya kolka ardayga bilowgii wuxuu odhanaya waa khalad waayo cali mansuub buu ahay maxaad kan u goday buu odhanaya war khalad ma aha godaalkan la goday khabarnimo weeyaano halkan ayuu mubtade ka maqan yahay halkan ayuu mubtade ka maqan yahay ra'aytu waxaan arkay caliyan cali ayaan arkay alcaaqilu huwa alcaaqilu waa khabar haddaba khabarkan mubtadihiisa halkaa ka xadfan waajib baa loo xadfay mubtadaha mar kaste oo nactiga laga daayo nactinimadii ereygii ka horey uu tilmaamaya oo rafca loo bedelo mubtada ka maqan isna khabarnimaad ku guday mubtadahana lama sheegi karayo idaa kaana alkhabaru khabarku markuu yahay nacta nacti iyo tilmaan maqduucan la gooyey ila rafci xagga rafcaha loo gooyey fa yucrabu waxaa la icraabi khabaran khabarnimo limubtadain mubtade uu u yahay mubtadaha oo maxduufin la xadfay wujuuban waajibnimo bayaanu haada masaladan haddaan haddaba kan sii caddayno anna bacda alkelimaat kelimadaha qaarkood yakuunu nacta nacti bay noqonayaan khaasan bilmadxi ammaan uun ku khaas ah marka la ammaanayo kaladii ka weeyaan fii naxwi marartu bicaliyin cali baan soo maray alkariimu alkariimu de waa iska ammaanun cali uma sii ammaanaya marka cali labaad uuna jirin oo kariimka cali qurihi markuu jiro alkariimuda maxaan uga wataa tilmaanta maxaan uga wataa waa iska madaxi un mujarad ulmadaxi haddaba marartu bicaliyin alkariimi bay ahayd ilan cali wuu hoos dhigayo ba baa ku jirtae alkariimi inaan hoos dhigay ahayd maqduuc baan ka dhigayoo rafcaan u jaray waxaan ihi marartu bicaliyin alkariimu alkariimudaas waa khabar mubtadihii baa waajib ugu xadfan waana kii madxigaha aw yakuunu nactu nactigaa noqonaya khaasan bidami mid cay uun looga jeedo kaladii ka weeyaan fii naxwi ibtacatu waxaan ka fogaaday can irajuli ninkii asafiihu baan u jeedaa nacaskii asafiihu asafiihi bay ahayd in lahoos dhigo ilin arajuli way hoos dhigan tahay aw bitaraxumi ama naxariis un baa looga jeedaa kaladii ka weeyaan fii naxwi tarafaq u dhimri bidaciifi ka taagta daran ee albaa'isu albaaisi bay ahayd moogtahay albaaisu rafcan ugoy fa kelimatlkariim kelmadda kariim ah iyo wasafihi iyo walbaa'is khabarun khabar bay u yihiin limubtadain mubtade xudifa la xadfay wujuuban waajibnimo loo xadfay waa masaladeena koowaad intaa weeye masalada labaad idaa kaana alkhabaru khabarku markuu yahay makhsuusan mid lagu khasisay bilmadxi ammaan awidami amacay ammaan amacay waa nicmo iyo biise gadaashooda masalada labaadna waa tan ila eg waxaan isticmaalayaa kelimatu nicma waxaan odhanayaa nicma wanaagsana faacilkii baan halkaa ka dhigi nicma rajulu alla ninku wanaagsana waxaa nin la yidhaha wanaagsana nicma rajulu muxamadunun baan halkan keenay ereygan muxamadihi waa khabar mubtadihiisii waajib loo xadfay eeg nicma waa ficil maadiyo jaamida arajuluna waa faacil muxamedunkaasi waajib waa khabar mubtade laga xadfay almakhsuusu bilmadxi baa meesha ka maqan almakhsuusu bilmadxi haddii aan biise isticmaalana waxaan odhanayaa maalan biise haddaan isticmaalayo waxaan odhanayaa bisa eeg alrajulu alla ninku xumaa ludayriiq ama buushu bisa rajulu biise arajulu buushun baan odhanaya ereygaa buushu ah buushu ah trigaabuushuna ma haysaa buushun muxuu noqonayaa trigaabuushunihi waa kabar mubtadihiisi waajib baa loo xadfay kaasi almaqsuus bilmadxi baa mubtadaa kana almaqsuus bidami baa mubtadaa almaqsuus bidami marka tacbiirkan la macnaynayo waxa wey bisa xumaayay arajulu nini xumaa buushun baan caayayaaye baa la caayayaaye almaqsuusu bidami cayda waxaa lagu khasisayaa buushun nicma rajulu ninku wanaagsanayey muxamadun baan ammaanayahay almaqsuusu bilmadxi kolkaa waa khabaro waxaana ka xadfan mubtade waajib loo xadfay waa masalada bisa iyo nicmo gadaashooda idaa kaana alkhabaru khabarku markuu yahay maksuusan bilmadxi ammaan mid lagu khasisay aw idami ama cay mid lagu khasisay ka an taquula waa inaad tidhaa fii madxi qaari'in nin qaari ammaantii oo ismuhu magiciisa muxamadun la yidhaa nicma wanaagsanayey alqaariu qaarigu wanaagsana muxamedun baan ammaanaynaaye muxamedun wa fii dami kaadibin beenaale caydii waa inaad tidhaa oo ismuhu magiciisa buushun la yidhaa bisa xumaayey alkaadibu beenaaluhu buushun baan caayaynaaye axmedu baa halkaa qoran soo maha axmed waa buushun baan ujeeda waayo waa in labada magac iswaafaqaanun baa daruuriya labada magac waa inay iswaafaqaan bisa xumaa alkaadibu beenaaluhu xumaa axmedu ama buush baan caayaynaaye haddaba fal mamduuxuka la ammaanaya huwa muxamadun weeye wayusamaa waxaa lagu magacaabay almaqsuusu bilmadxi kii ammaanta lagu khasisay walmadmuumu ka la caayayaana huwa buushun weeye wayusamaa waxaa lagu magacaabay almaqsuusu bidami baa lagu magacaabay waa masaladii labaad ee mubtadaha waajib loo xadfay masalada saddexaad idaa kaana alkhabaru khabarku markuu yahay sariixan mid ku cad filqasami dhaar abarkiiba dhaarnimo ku cad hadduu khabarku dhaarnimo ku cadaado mubtadihiisa waajib baa loo xadfi wa saraaxatuhu saraaxadiisuna tataxaqaqu way rumoobaysaa bian yakuuna inuu yahay macluuman mid la yaqaan fii curfi lmutakalim qofka hadlaya curfigiisa iyo wasaamici ka dhegaysanayaba anhu yamiinun inuu yamiin yahay naxwu fii dimatii qoortayda ayuu ku sugnaaday la usaafiranna waan safraya haddaba waxaan doonayaa halkaa ma arkaysaa eg aami qasamii eg fii dimatii la usaafiranna baan idhi maalan haddaan idhaa fii dimatii la usaafiranna mubtadaa waajib uga xadfan oo ah qasamii amaa dimatii amaa cahdui amaa miiaaqi eh, fii dimatii ayuu cahdun ama miiaaqun mubtadaha cahdiga iyo miiaaqa ah ayaa waajib masaladana uga maqan waa marka dhaartu ay iska caddahay sida halkaasoo kale masalada afraad idaa kaana alkhabaru khabarku markuu yahay masderan masder yuwaafiqu macnaahu macnihiisu uu waafaqayo macnaa ficlihi haddii uu khabarku masder yahay ficilkiisa ay isku macno yihiin ficilkiisii ay isku macno yihiin wayuqnii waxa kaga filaanaya can talafudi bidalika alficli ficilkaa in lagu hadlana wuu inagaga filaanaya ka an yaquula alqaari'u nin qaari'abaa odhanaya qiraa'atun mufiida buu odhanaya qiraa'atun mufiida qiraa'atuntan ma haysaa waxay ka dhigan tahay eg waa khabar mubtada waajib looga xadfay qiraatii qiraa'atu mufiida buu odhan qiraatii baa meesha ka maqan oo mubtadiya waajib loo xadfay nabiyullaahi yuusuf markuu lahaa fasabrun jamiil ma xasuusataa fasabrun jamiil wallahu lmustacaan fasabrun taasaa khabar ah mubtadiisa waajib loo xadfay waayo sabrii sabrun jamiil bay ka dhigan tahay sabrii baa xadfan halka sida qiraa'atii ayuu xadfan tahay oo kale uma almubtadau mubtaduhu wahuwa qiraa'atii weeyaane ma uma almubtadau mubtaduhu wahuwa qiraa'atii weeyaane qiraa'atii ma wahuwa qiraa'atii ma xudifa baa ka maqan halkaa uma mubtadau mubtadhu wahuwa qiraatii weeyaane xudifa waa la xadfay wujuuban waajibnimaa loo xadfay wa baqiya kalaamu hadalkiibaa ku soo hadhay calaa haadihi suura suuraddanuuna ku soo hadhay qodobka shanaad idaa kaana alkhabaru khabarku markuu yahay waaqican mid dhacaya bacda laasiyama ereyga laasiyama ah hadduu khabar daba dhaco mubtadaha waajib baa looga xadfay fii mili uxibu alculamaaa culimada waan jecelahay walaasiyama ismaaciilu walaasiya waxaan tusaalaba lahayn maakii huwa ismaaciilu ismaaciil baan tusaalaba lahayn biicraabi ismaaciil ismaaciil markaan icraabno khabaran khabar limubtadain maxduufin wujuuban taqdiiru huwa ismaaciilu masalada lixaad ee mubtadaha waajib loo xadfayo idaa kaana alkhabaru khabarku markuu yahay jaaran wa majruuran hadduu khabarku jaar iyo majruur yahay oo waqaca dhaca bacda masderin masder buu daba dhacay masderka oo naaba wakiilka ah can ficlilamri ficlulamarka min mili qowlihim hadalkooga oo kale saqyan laka eg lakadaa ma haysaa lakadaasi waa khabar mubtada waajib uga xadfan faaslu hada alkalaam wuxuu ahaa saqyan lakada wuxuu ahaa isqi waraabi saqyan waraabi weeye isqi waraabi yaa rabbi rabbiyow adducaau laka adducaau waa meeshaa waajib loo xadfay saqyan laka saqyan waraabi yaa rabbi rabbiow adducaau ducadana laka adigan kuu ducaynayay kuu ahaatay yaa fulaanu hebelow fa xudifa waxaa la xadfay adducaau baa la xadfay wujuuban baana loo xadfay masalada toddobaad idaa kaana alkhabaru khabarku markuu yahay qabla min almubayina minta caddaynaysa lilmacaarifi macrifooyinka minta macrifada caddaysa hadduu khabarku uu ka horeeyo eg min baa jirta mubayine la yidhaahdo oo erey macrifo caddaynaysa hadduu mintaa khabarku ka horeeyo iyaduna wuxuu noqonayaa waajib mid loo xadfay mubtadihii waa naxwu qowlihi tacaala oo kale ilaahay qowlkiisa oo kale ilaahay baa yidhi wamaa bikum min nicmatin fa min allahi wamaaka wamaa bikum min nicmatin eegee khabarkii waa bikumtaa wuxuu ka horeeyaa min mubayina min nicmatin mintaas waa bayaaniya layidhahyo maadii horay bayaaminaysaa haddaba bikumtani waa khabar mubtadaa waajib uga xadfan oo asalku muxuu ahaa aayadda qur'aanka ah wamaaka huwa isagu bikum idinka idinku sugnaaday warka idinka idinku sugnaaday oo min nicmatin nicmaa fa min allaahi xagga alluun bay ka ahaatay uma idaa masakum durru dhibku markuu idin taabto fa ilayhi xagga alla ayaa taj'aluun magangelaysiin idaa jacalta maa markaad ka dhigto mawsuulatan mawsuulo ama almubayina ta bayaaminaysa linakiraati nakirada fa hiya sifatu lahaa sifa ayay u tahay kamaa idaa jacalta maa markaad maa ka dhigto oo fi laayati aayadda ku jirta nakiratan markaynu ka dhigno musawiqaat libtidaa ibtidaha iyo musawiqaadkiisii culimo asalka mubtaduhu waxa weeye inuu macrifo yahay laakiin waxaa dhici kara mararka qaar inuu nakiro noqdo hadduu mubtaduhu nakiro noqdo maxaa musawiq u ah maxaa suurtagal ka dhigaya inuu nakirmubtaduhu noqdo waxaa la yidhi laba qodob ayay u noqonayaan labadaa qodob waa alcumuum walkhusuus mar kastoo mubtaduhu uu caam noqdo suurtagal weeye isagoo nakiraa in la arko mar kastoo mubtaduhu uu khaas yahay oo la tilmaamo eh, waxa dhici karta ama qeyd loo sameeyo inuu nakiro noqda way dhici kartaa haddaba shan qodob baan ka soo qaadanay oo waxyaabaha mubtadaha nakirada ah suurtagal uga dhigaya nakiro inay mubtado noqoto ila maxamed ibnu maali kitaabkiisa ku leh walaa yajuuzu libtidaa binakira nakira suurtagalba ma aha inay mubtade noqoto maa lam tufidka cinda zaydin namida haddayna faa'iide samaynaynin oo musawiq ayna wadanin shan qodob oo mubtadaha nakirada ah suurtagal ka dhigayoo musawiq u noqonayaan halkan ku tilmaanay alaslu fi lmubtada'i mubtadaha waxaa asal u ah an yakuuna macrifatan inuu macrifo yahay waqad yakuunu wuxuu noqon karaa nakirata nakiro ayuu noqon karaa laakiin bishardi an tufiida inay wax faa'iidaynayso ayaa la shardiyaa nakiradu inay macna faa'iidaynayso wa taxsulu waxay ku xasili alfaa'idatu faa'iidadu bilumuuri umuurtan ataaliyati soo socota umuurtan soo socota ayay faa'iidadu ku xasilaysaa kow an yataqadama alkhabaru khabarku waa inuu xagga hore maro calayhaa nakiradan mubtadaha ah waa inuu ka hor maro wa huwa isagoo khabarku darfun daraf ah ow jaarun wa majruurun ama jaar iyo majruur ah naxwu fi daari rajulun wa cinda caliyin qalamun oo kaleba weeye hadda waxaad u fiirsataa wa cinda qalamun qalamkaa faasila ka dambaysa qalamkaa yr faasila daba dhacaysa wa cinda qalamun waxaynu doonaynaa waxaynu nidhi waxa mubtaduhu isagoo nakiraa la arki karaa hadduu khabarku araf yahay ama jaariyo majruur shari waa inuu ama daraf yahay ama jaariyo majruur shari labaad baa jira daraf hadduu yahay waa inuu macrifo noqdaa macrifo waa inuu yahay jaariyo majruur haduu yahay majruurku waa inuu macrifo yahay waa in agga horena la mariyaa waa in xagga hore la mariyaa oo darafku siduu macrifo u noqon waa in darafka loo idaafeeya wax macrifo ah oo damiiroo kale ah sida maalan ama calamoo kale ah waa in wax macrifaa loo idaafeeya eeg ereyga eh, qalamun ah waa nakiro oo mubtade ma noqon karo qalamun laakiin laba xaaladood baan kaga dhigi karaa qalamun ereygan qalama oo nakiraa oon alqalam ahayn oo mubtadaa ah, waa in jaariyo majruur aan ka horraysiiyaa eeg fi lxaqiibati baan odhan maalan fi lxaqiibati fi اlxaqiibati qalamun muxuu hadalkan icraabnaanaya qalamun waa mubtade muahara fi lxaqiibati jaariya majruurkana waa khabar intaasi waa khabar muqadama waa khabarkii oo xagga hore la mariyey khabarun muqadamun baa la odhanaya khabar la qadimay weeyi khabarun muqadamun qalamkanina waa mubtada muahar baynu odhanaynaa waa mubtadaun muaharun mubtade xagga dambe la mariyey buu noqonaya mubtadaun muaharun haddaba culimo eeg waa suurtagal mubtadahani waa nakire ila nakiradu mubtada ma noqon jirin maxaa suurtagal ka dhigay waxa ka dhigay khabarkiibaa jaari iyo majruura welibana majruurkiibaa macrifo ah alxaqiiba albay wadataa xagga horena waa la mariyey haddaan doonana daraf baan ka dhigiyo waxaan odhan cinda caliyin qalamun cinda caliyin qalamun sidii oo kale qalamkani waa waa waa mubtade ta'ahuray cindadanina waxa weeye maxaa intaasina darafkaasina waa khabar qadimay kolka haddaba cindadani markay daraf tahay ama jaar iyo majruur majruur markuu yahay waa inay macrifo yihiin baynu nidhi haddaan halkaa cinda rajulin qalamun idhaa faa'iide ma leh cinda rajulin qalamun haddaan idhaa qalin adoo doonaya haddaan idhaa cinda rajulin qalamun nin baa qalin haysta haddaan idhaa miya xadka faa'iiday hadalkaa waxa loo xadka faa'iiday male dee nakiradu waxay mubtada noqon karaa markay faa'iidada ay samaynayso cinda rajulin qalamun faa'iide male laakiin haddaan ku idhaa cinda caliyin qalamun adoo qalin raadinayaan ku idha cali baa qalin haya dee waad u doonanaysaa laakiin haddaan nin baa qalin haysta hadalkaasi faaiid malehe istifsaaraad iyo sheeko kalu bilaabaya iyo su-aalo kaleo ninku waa ayo halkuu jooga halkan ka helaya waxaasaa loo baahnaanaya hadalkii faaiid mar dhammaystiran male masalada koobaad an yataqadama waa inuu xagga hore maro alkhabaru khabarku waa inuu xagga hore maro calayhaa mubtadaha nakirada ah waa inuu xagga hore ka maro wa huwa khabarkuna darfun isagoo darafa ow jaarun wamajruurun ama jaar iyo majruura sida fi daarta ayuu ku sugan yahay rajulun nini hadda imika fi daari rajulun markaan idhaa fi daarna waa jaari majruur waa khabar qadimay rajulunna waa mubtada ta'akhuray wa cinda caliyin cali agtiisa ayuu ahaaday wa cinda caliyin cali agtiisa ayuu ahaaday qalamun qalin fain taqadama hadduu xagga hore maro waa khabarkiibaa xagga hore maray wa huwa hayru darfin isagoo daraf kayrkiiya walaa jaarin wamajruur jaariya majruur kayrkiiya lam yajuz ma bannaanaanayo naxw qaa'imun rajulun inaan idhaahdaa suurtagal maaha qaa'imun rajulun qaa'imun rajulun haddaan idhaa rajulun baa mubtada'a ah oo khabarkiisana qaaimun ka dhigo oo xagga horu khabarkii maridha suurtagal ma waayo khabarkani waa inuu daraf yahay majaar majruuya marka la qadimayo oo suurtagal noqonayo mas'aladeenna labaad an yataqadama alkhabar an yataqadama waa inuu ka hormaro cala nakirati nakiradan mubtadaha ah istifhaamun istifhaam waa inuu ka hormaro an yataqadama waa inuu ka hormaro calayhaa nakirada istifhaamun istifhaam waa inuu ka hormaro cala nakirati nakirada istifhaamun sida hal qalamun wax qalinhi macaka macaaga ma yahay haddaan idhaa hal qalamun macaka ereyga qalamunhi waa mubtade waana nakiro musawiq bay sidataayo hal ayay wadataa hal qalamun wax qalinhi macaka macaaga ma yahay hal qalamun macaka qodobka saddexaad an yataqadama waa inuu xagga hore maro calayhaan nakirada mubtadaha ah nafyu nafyi waa inuu xagga hore ka maro sida maa rajulun wax ninihi fi daari daarta kuma sugno oo kale maa rajulun wax ninihi fi daari daarta kuma sugno oo kale ereyga rajulinhi waa nakiro waana mubtade waxaa musawiq u noqday nafyiga maa ah ee laga horraysiiyey qodobka afraad antuusafo waa in la tilmaamo oo la sifeeyo mubtaduhu isagoo nakira ah haddii la tilmaamo suurtagal buu noqonaya antuusafa waa in nacti iyo sifa loo sameeyo sida rajulu nin ninka oo kariimu sharaf leh ayaa fi lmasjidi masaajidka ku dhex sugan haddaba rajulun waa mubtade fi lmasjidina waa khabar rajulun waa nakire eh nakiradan maxaa suurtagal ka dhigay sifaynta kariimka lagu sifeeyey an tuusafa waa in nakirada la sifeeyaa sida rajulun kariim nin sharaf leh ayaa filmasjidi masaajidka ku dhex sugan oo kale qodobka shanaad waa ka u dambeeya an takuuna waa inay tahay caamilatan caamilo waa inay tahay camal samaynayso sida xadiidkii nebiga khamsu salawaatin shan salaadood ayuu katabahunna allah ilaahay ku waajibiyey amase ku qoray khamsu salawaatin shan salaadood ayuu katabahunna allah ilaahay ku waajibiyey uu ku qoray khamsudu waa mubtade waana mudaafoo salawaatin baa loo idaafeeyey waa nakira khamsaduye maxaa mubtadaha nakiro looga dhigay waxaa suurtagal uga dhigay waxaa ay ku camal falaysaa salawaatin tan ka dambaysa mudaafun ilayhi u ah shantaa jeer ayaa musawiqaadkii mubtaduhu uu lahaa aynu ka soo qaadannay وجوب taqdiimi alkhabar khabarka oo xagga hore la mariyo waajibnimadeedii baan halkana ku arkaynaa wujuubu taqdiimi alkhabar khabarka oo xagga hore la mariyo oo waajib noqonaya mas'alada koobaad an yakuuna almubtada'u mubtaduhu waa inuu yahay nakirata nakiro waa inuu yahay mubtadu hadduu nakiro noqdo laysa lahaa musawiqun musawiq uuna u sugnayn oo musawiq uuna u sugnayn ilaa taqaduma alkhabar khabarkaoo xagga hore mara mooyaane waalkhabaru khabarkuna darfun daraf uu yahay ow jaarun wa majruur ama jaar iyo majruur uu yahay sidaa cindaka rajulun hal eeg cindaka rajuluntan laba jeer baan soo marnay markii dhoweyd musawiqaadda waxaan ku soo marnay qodobka koobaad qodobka koobaad oo inag lahayn fi daari rajulun ama cindaka rajulun eeg cinda caliyin qalamun markii dhoweyd waxaan ka warbixinaynay qalinkani waa nakire eh waana mubtade eh, maxaa suurtagal ka dhigay nakiradu inay mubtade noqoto waxaynu ku macnaynay khabarkii oo daraf ah iyo jaariya majruux xagga hore mara ayaa kan nakiranimadan inay mubtade noqoto suurtagal ka dhigay haddana waxaan ka warramaynaa khabarka marka xagga hore la marinayo waajib loo marinaya waa maxay waa markuu mubtadahani nakiro yahay isna uu daraf noqdo ama jaariya majruur waa laba mas'aloo kala duwan oo isku tusaalea ah weeyi an yakuuna mubtadau mubtaduhu waa inuu yahay nakirata nakiro laysa lahaa uuna u sugnaan musawiqun musawiq ilaa taqaduma alkhabari khabarkoo hormara mooyaane walkhabaru khabarkuna darfun darafuu yahay ow jaarun wa majruur ama jaar iyo majruurba uu noqdo sida cindaka waxaa agtaada ah rajulu nin ayaa agtaada ah cindakadaasaa khabarkiiya wa fi daari daarta ayay ku sugan tahay imra'atun gabadhi fayajibu waxaa waajibaya taqdiimulkhabari khabarka in la qadimo huna halkeennan falaa taquulu odhan maysid rajulun cindaka oo cindakadii khabarka ahayd xagga dambe marin maysid walaa imra'atun filfaslina odhan maysid gabadh ayaa galaaska ku jirta qodobka labaad ee mubtadaha waajib xagga hore loo marinayo an yashtamila mubtadau mubtaduhu waa inuu koobsado calaa damiirin damiir waa inuu koobsado damiirka oo yacuudu u laabanaya calaa shayin shay u laabanaya filkhabari khabarka ku dhex sugan naxwu fi daari daarta waxaa ku sugan saaxibuhaa saaxiibkeegii maalan wuxuu masaladan labaad ay ka hadlaysaa khabarka waxa waajib loo qadimayaa khabarkiioo waajib loo qadimayo weeye waa inuu mubtaduhu damiir wato mubtadaha ayaa damiir wata damiirkanaana jusulkhabar u noqonaya imika waxaan idhi maalan fi lbeyti ahluhu filbeyti waa khabarkii kelmadan filbeyt ah waa kabar sidaynu arkayno jaariyi majruurkani waa kabar aawey mubtadihiina waa ahluhu haddaba ahluhu waa mubtade mubtadahani miyuuna damiir wadanin damiirkanu wataa waa hadan yaree dambe yay u noqonaysaa khabarka haddii sidii caadiga ahayd loo qoro oo sidaa la yidhaahdo ahalka la horraysiiyo oo la yidhaah ahluhu fi beyti haddii la yidhaah waxa ka dhalanaya waxaan afcarabigaba lagu arag oo ah afcarabiga marka damiir la arko wax la soo maray unbuu noqdaa laakiin wax soo socda uma noqdo damiirku asal ahaan haddaba ahluhu waa mubtade sowmaa hadan iyay u noqonaysaa bayd oo soo socda ma banaana afcarabigaba ka mid noqon mayso waxaa la yidhaha cawdu damiir ilaa mutaakhirin lafdan wa rutba laa yajuuzu ila fii siti masaa'ila af carabiga lix meelood baa la arkay damiir wax soo socda u noqonaya walaysat minha halkanina lixdii maaha sida haddaba ayna taasi uga dhalanin ahlu xagga hore la marinine khabarkan damiirku halku u noqonayo ha qadimo oo agga hore hala mariyo oo ha yidhaha fi lbeyti ahluhu saasaa loo qoraya taasaynu kolkaa iyadana isticmaalay qodobka labaad an yashtamila waa inuu koobsado almubtadau mubtaduhu calaa damiirin damiir waa inuu koobsado damiirka oo yacuudu u laabanaya calaa shayin shay u laabanaya waa damiir shay u laabanaya calaa shayin buu u laabanaya oo fil khabari khabarka ku dhex sugan sida fi daarta waxaa ku sugan saaxibuhaa saaiibkeegii daarta saaiibkeegiibaa ku sugan fi daari qodobka saddexaad an yakuuna alkhabaru khabarka waa inuu u ahaado lahu isaga sadrulkalaami hadalka bilowgiisu hadduu khabarku ismulistifaam noqdo waajib buu u qadimi sida ayna zaydun oo kale saw markii dhaweyd maynaan soo lahayn mubtadu hadduu ismulistifaam noqdo waajib buu agga hore u maraya khabarkuna waa sidaasoo kalun erey istifaameedku af carabiga isagaa uga horeeya ayna zaydun zayd halkuu ku sugan yahay ayna waa khabar waana daraf waa ismulistifaam waajib bay xagga hore u maraysaa mas'alada afraad kow bay inaga noqotay la soco halkaa kowdu ay ku qoran tahay waa afartii weeyi mas'alada afraad an yakuuna mubtadau waa inuu mubtaduhu yahay maxsuuran mid maxsuura oo la koobayo sida inamaa fi daari daarta waxa ku suganuun zaydun zayd baa daarta ku suganuun wamaa fi daari daarta dhexdeeda uun ma aha ilaa zaydun zayd mooye cid kalaba wa miluhu kan waxaa lamida gabayaagii yidhi maa lanaa ila tibaacu axmada maa lanaa annaga nooma aha ila tibaacu axmada nebi muxamed inaan raacno mooye wax kalaba nooma aha khabarkiibaa waajib loo qadimay culima haddaba waxaynu ka hadalnay eeg musawiqaadii mubtadaha axkaam badanuu leeyahay baan soo sharaxnay hadda halkan khabarkii marka waajib xagga hore loo marinayo afar masalo ka mida ayaan sheegnay khabarka maxaa la xadfaa imise jeer baa khabarka la xadfaa afcarabi mubtadaha inta jeer la xadfa ma soo sheegnay toddoba jeer baa mubtadaha la xadfaye khabarkana haddaba maxaa la xadfaa oo waajib loo xadfaa khabarkana afar jeer baa la xadfaya afartii jeeree khabarka ayaynu halkan doonaynaa inaan ku tilmaanno wujuubu xadfi lkhabar abarka oo la xadfo waajibnimadiisii waa afar jeerba khabarka waajib loo xadfaya idaa waqaca alkhabaru khabarku markuu dhaco bacda lowlaa lowlaa dabadeed hadduu dhaco khabarku hadduu bacda lowlaaba dhaco waa waajib in la xadfaa ama mubtadaha lowlaa ka dambeeya khabarkiisii waajib buu noqonaya in la xadfo tusaalaha waan ka aamusay culimo oo halkaa tusaale ma qorin waa aayaddan qur-aanka ah oo kale lowlaa antum lakunaa muminiin u fiirso lowlaa isagu maaha mubtadihi wakaa uu ka dambaynaya lowlaa antum antum waa mubtade lakunnaa muminiin unbaa halkan la yidhiye lakunnaa muminiin unbaa la yidhiye lakunnaa muminiin aawey haddaba waxaynu doonaynaa lakunnaa muminiin unbaynu nidhiye antum waa mubtade aawey khabarkiisii wuu xadfan yahay oo waa mawjuuduuna wuu xadfan yahay oo wuxuu noqonayaa mawjuuduuna buu noqonayaa wuu xadfan yahoo mawjuuduuna buu noqonaya lowlaa antum idinku haddii aydaan jiri lahayn lowlaa antum idinku haddii aydaan jiri lahayn lakunaa waxaanu noqonaynaa muminiin lowlaa antum idinku haddaydaan mawjuuduun jiri lahayn lakunaa muminiin muminiin baan noqon lahayn haddaba lowlaa antum mawjuuduun baa ka xadfan oo khabarkii antumta lowlaa antum idinku hee mawjuuduun haddaydaan jirin lakunaa waxaan noqon lahayn muminiin kolkaa eeg antumtani waa mubtade khabarkiibaa waajib looga xadfo mawjuuduuna waa inaad hadalkaa markaad macnaynayso aad dhadhansataa inuu meesha wax ka maqan yahay lowlaa antum idinku heedee mawjuuduun haddaydaan jiri lahayn lakunaa muminiin muminiin baanu noqon lahayn mas'aladeenna koobaad idaa waqaca alkhabaru bacda lowla lowla hadduu daba dhaco mas'alada labaad mas'alada labaad waxa weeye idaa kaana alkhabaru khabarku markuu noqdo maca waawin wow maceed wowda oo tufiidu lmaciya maciye faa'iidaynaysa wowda maciyada faa'iidaynaysa hadduu khabarku daba dhaco hadduu waaw maciyo uu khabarku daba dhaca ka warran waa tusaalahan odhanaya kullu saanicin nin kastoo saanica iyo wamaa sanaca sancadiisu hee muqtarinaan baa meeshaa kugu jirta way xidhiidhaan kullu saanici saanic kasta iyo wamaa sanaca sancadiisu waa hadal caadiya kullu saanicin wamaa sanaca bay carabtu yidhahdeen kullu saanicin wamaa sanaca qof kastoo saanica oo shaqo ku jira dee sancadiisa waa ma kale foga sow kullu saanicin saanicoo dhan iyo wamaa sanaca sancadiisu muqtarinaan kolkaa culimo way xidhiidhaan uun baynu odhanaynaa masalada saddexaad ee khabarka waajib loo xadfaya markaa muqtarinaan baa xadfanoo khabarkii yahay idaa kaana alkhabaru khabarku marka uu yahay bacda qasamin dhaar dabadeed nasan isagoo welibana nas ku ah idaa kaana alkhabaru khabarku markuu yahay bacda qasamin qaasam dabadii nasan calayhi isagoo welibana dhaarta nas ku ah oo dhaar ku cad khabarkiibaa dhaar cad noqonaya bacda qasamin nasan buu noqday fii dimatii la afcalanna fii dimatii waxaa halkaa eeg waa qasamii ama cahdii la afcalanna cahdii ahdi aniga ballantaydu fii dimati qoortayday ahaataye laafcalanna waan samaynaya ahdii laafcalanna ama fii dimatii laafcalanna ee miiaaqii laafcalanna baan doonaya miiaaqii laafcalanna oo kale masalada afraad idaa waqaca alkhabaru khabarku markuu dhaco qabla xaalin xaal hortii xaalka oo laa yakuunu marnaba aan noqonaynin khabaran khabar eeg aal waxa dhacday khabarkiibaa xaal ka horeeya xaalbaa ka dambeeya khabarka eeg khabarku aalbaa ka dambaynaya xaalkaasina khabar ma noqon karayo waa hadalkan oo kale waaba kanan qornayba arbi garaacidayda alcabda addoonka aan garaacay musiican xaaladda xumaha uu samaynayey eeg darbi waa mubtade alcabdana waxa wey darbigan mubtadaha ayaa faacil qaadanayo yadu faacil ka dhigtay yadaas dhinacna mudaafnil dhinacna faacila alcabduna waa mafcuulun bihi darbigu qaatay musiian waa xaalo khabarkiibay xadfan haddaba xaaladaa horteed darbi garaacidayda alcabda addoonka aan garaacay xaasilun wuxuu xasilay id kaana musiian markuu ahaaday mid xuma samaynaya id kaana musiian markuu ahaaday mid midkii la helay isagoo xuma samaynaya afartaa jeer ayaa khabarka waajib loo xadfaa mubtadahana toddoba jeer oo khabarka waajib loo xadfa soo sheegnay mubtadiya khabarka cashiraantoodii axkaamtii aan ka qornay halkaasay inoogu dhammaadeen as'ilo iyo laylis uunbaa halkan aynu ku arki doonnaa biidn illaahi tacaala bal layliskan ayaynu ka shaqaynay insha allah atadriib اlwal layliska koobaad alkhabaru khabarku fii maa yaأtii waxa soo socda huwa jumla ficliya waa jumlo ficliyaa khabarkii waxaan soo socda waa jumlo ficliyaa xawilhaa waxaad u bedeshaa ilaa jumla ismiya jumlo ismiyaah وإلى مفرد مفردna u bedel وإلىa ظرف ظرفna u bedel وإلىa jaarin ومajruuri jaariyo majruurna u bedel كamا في المiثaaل الأول sida نمberka koobaad oo kale محaمد محamed ybcudu waxa fog beytuhu gurigiisa ayaa fog maxaan odhanayaa jumlada ficliyada yabcudu beytu waa khabarkii muxamedun muxamed baciidulbeyti waa mufrad hadda baciidulbeyti haddaan waa mufrad khabarkii baciidulbeyti baciid baa khabara waxaa loo idaafiya albeyti muxamedu muxamed beytuhu gurigiisu baciidun wuu fogya haddana waa jumla ismiya muxamedu muxamed bayn alxayayni labada xaafadood buu u kala dhexeeyaa haddana waa daraf muxamedun muxamed fii hargeysa hargeysuu ku sugan yahay haddana waa jaari iyo majruur alubaaru boodhku yantashiru wuxuu ku faafayaa fi lhawaai hawada ayuu ku faafayaa alubaaru yantashiru fi lhawa alubaaru waa mubtade khabarkii waa yantashiru fi lhawa oo jumla ficliya waxaa lagaa rabaa inaad jumla ismiya mar ka dhigto marna aad mufrad ka dhigto alhilaalu bishu yadharu wuu daahiraa awala shahri bisha kowdeeda sagiiran isagoo yar yadharubaa khabaro jumla ficliya ah almisbaaxu guluubku yudiiu wuu ifayaa annahru webigu yafiidu wuu burqanayaa bilmaai biyo asafiinatu doonidu tabxiru way badaynaysaa fowqa albari tubxiru fowqa albari badda dusheeda ayay badaynaysaa alqalamu qalinku yaktubu waxbuu qorayaa atadriib ahaani layliska labaad cayin na tustaa alkhabara khabarka fi ljumali taaliya jumlooyinka soo socda alfaratu jiirtu takhaafu way baqaysaa min alqidi bisad bay ka baqaysaa alkelbu aygu yejri wuu cararayaa waraaa saaxibihi saaxiibkiibuu daba cararayaa addajaajatu digaagadu tabiidu way beedaynaysaa kula yowmin maalin kaste baydatan xabad beeda alummu hooyadu turabbi way barbaarinaysaa awlaadaha ubadkeega alwaladu ilmaha yari tacallama aljuluusa fadhibarad ayuu noqday oo fadhigiibuu bartay arajulu ninkiina sabaxa fi nahri webiga ayuu dhex dabaashay alkhaadimu shaqaaluhu nadafa alxujrata qolkii ayuu nadiifiyey atadriib athaali layliska saddexaad cayin waxaadna tustaa almubtadaa iyo alkhabar wadkur waxaanad sheegtaa nawca alkhabari khabarka noociisa wadbit iljumlata jumlada ku xarakee bilxaraka asagru gorgorku yadiiru wuu duulaa waalidii aabbahay yusaafiru ila alxaji xajku u safrayaa almadaru roobku yanzilu waa soo da'ayaa azarcu zabaarta yacdashu way oomaysaa albintu tayari nadafad way nadiifisay iyaabaha dharkeegii lisaanii saarimu laa cayba fiihi wabaxrii laa tukandiruhu dilaau xasaan binu haabit markuu nebiga ammaanayay ayuu yidhi lisaanii aniga carabkaygu saarimun waa seef laa cayba fiihi ceebna ma leh wabaxrii laabtaydan ii taalla halkanna laa tukadiruhu ma dhoobaynayaan addilaau waadaana lagu tuurtaa atadriib araabic layliska afraad waa layliska inoogu dambeeya atadriib araabic istakhrij waxaad la soo baxdaa almubtadaa iyo walkhabar wabayin waxaanad caddaysaa nawcaalkhabari khabarka noociisa fii maa yatii kan soo socda khabarka noociisa noo sheeg qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga ayaa ku yidhi lxakiim ibni xisaam xakiim ibnu xisaam alyad lculya gacanta sare ayaa khayrun ka khayr badan min alyadi sufla gacanta hoose afdalu lacmaali camalka waxa ugu fadli badan asalaatu salaad fii waqtihaa goorteeda la tukado can muscab bni sacd bni abi waqaas waxaa laga wariyey can abiihi can اnabiyi salى اllahu alayhi wasalam annahu qaala inuu isagu yidhi ashadu nnaasi dadka waxa ugu daran balaa'an xagga balaayada alambiyaau nebiyada uma alculamaau haddana culimada uma alamhalu haddana ka ugu fiican falamhal midba midku ka fiican yahay qaala tacaala ilaahay ayaa yidhi qul waxaad tidhaahdaa naaru jahannama naarta jahannama ayaa ashadu daran xaran kulaylka low kaanuu yafqahuun hadday wuxuun fahmayaan almuadinuuna muadiniinta ayaa adwalunaasi dadka ugu qoor dheer acnaaqan xagga qoorta yowma alqiyaama maalinta qiyaamada almu'minu alqawiyu mu'minka xoogga badan ayaa khayrun ka khayr badan wa axabu ila allaahi xagga alle laga jecel yahay min almu'mini daciifi mu'minka taagta daran aljaaru jaarku axaqu isagaa ku xaq leh bishufcati jaarihi jaarkiisa inuu ka shufcaysto caaishatu caaisha akbaru way ka weyn tahay min ukhtihaa walaasheed faatimatu faatimana fudla nisaa'i dumarka iyadaa ugu fadli badan qaala tacaala alla wuxuu yidhi ana aniga ayaa agaru minka adiga kaa badan maalan xagga maalka oo wa acazuka cizi badan nafaran xagga guruubka insha allahu tacaala cashirkeennii bartaa ayuu inoogu joogi doonaa wallaahu tacaala aclaa wa قال الهدهد لسليمان قولا سشله القرآن قولا سشله القرآن قال الهدهد لسليمان قولا سشله